jiray musanifku halkan wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo waxaa jira xuruuf afar ah oo loo yaqaano alxuruufu almushabbahatu billaysa xuruufta lagu shabaho layse lagu shabaho maadana marka ka a afartaasay kamid tahay maadani maada iyo in iyo laa iyo laata maadan haddaba waa xaraf xuruufta kolkaynu ismiga soo qaadanaynay waxaynu u qaybinay saddex xaraf ismiga khaas ku ah iyo xaraf ficilka khaas ku ah iyo xaraf mushtaraga u dhexeeya haddaba xarafku haddii uusan khaas ku ahayn ismiga ama uusan ficilka khaas ku ahayn asal waxaa ah inuusan camal samaynin mar hadduusan xarafku khaas ahayn asal waxaa u ah an laa yacmal inuusan wax camala samaynin ayaa asal u ah maa naafiya haddaba waa xuruufta aan ismigana khaas ku ahayn ficilkana khaas ku ahayn asalkeedu marka waa maxay waa inayna camal falin maadu marka maanta way camal falaysaa waxay ku camal falaysaa tashbiihan bilaysa laysaa lagu shabahayaa layse ayaa lagu shabahayaa waxay ka shabahdaa laysa nafyiga way ka shabahdaa waxaa kaloo ka shabahdaa inuu kelmaddanteed tahay ay macnaha xaal iyo istiqbaal inay ixtimaasho siday laysa u goyso oo laysa waxay gasho xaal iyo istiqbaal midna muxuu ahaayey ma qaabilo waa la mid oo maanu iya maana iyaduna waxay gasho waxay ka jartaa inuusan hadalkaasi xaal iyo mustaqbal midna uusan qaabili karin bimacnaa wax tegay weeye wax laleeyahay ma ahaanin sidani ma dhicin sidan ma aha sidan ma laleeyahay maadu haddaba way noocyo badan tahay waa sagaal maa baa jira sagaal maa maadani horta waa maadi aynu soo maray ee ahayd maadii naafiyad ahayd lalatii linafyi ljinsi maada haddaba naafiyadii waa laba maa waa laba nooc maa xijaaziya iyo ma tamiimiya maadaa hore waa banu tamiim tan laakiin iska leh xijaaz baa leh waa maadan maadan marka waxaa loo yaqaanaa maa xijaaziya maa xijaaziya kolkole waa maadi naafiyadahayd laakiin waa qaabka ay ugu dhawaaqaan ree xijaaz ay ugu dhawaaqaan qureesh iyo cid walba waman daana diinhum cid walba oo nawaaxigeeda deganaa kulligood oo ree xijaazi la isku dhaho ayaa maadan tadeeta isticmaala bimacnaa maadan ree xijaas keli aba camal siiya laakiin tamiim oo kasoo horjeeda iyo kayrkood midna ma camal siiyaan way camal halleeyaan macnaha waxay kasoo qaadaan waxba kaba jiraan oo kaleeto xijaaz marka waa ayo xijaaz waa qureesh iyo cid walba oo u dhaxaysa haddii nasab la yidhaahdo dhul haddii la yidhaahdana oo ree xijaaz la yidhaahdo waa tihaama iyo najdi inta udhexeeya tihaama iyo najdi inta udhexaysaba xijaaz la yidhaahdaa hadda waxay noqonaysa maka iyo daa'if iyo nawaaxigooda oo dhan waa xijaaz magacan xijaaz carabi hadii la yidhahda xajzi waa oo wax la qabtay oo kaleeto waa xabsi oo kaleeto waa wax macnaha dabin oo kaleeto weeye maxaa xijaaz xataa loo yidhi xijaaz waxaa loo yidhi laba saddex shay mid waxay kala qaybisaa tihaama iyo najdi bay kala xijzaa oy u dhaxaysaa waxaa kaleeto la yidhi waa isla macnaha laakiin waxaa xijaaz loo yidhi waxay kala qaybisaa shanta buurood ee waaweyn ee dhulkaas ku yaalla najdi iyo dhulkaan aan buuraha lahayn ee shaam ee loo yaqaano maxay tihaama ayay kala qaybisaa waxaa kaleeto loo yidhi muxuu ahaayey xijaaz shanta buurood laftooda waa xoon oo kaleeto waa buurihii urursanaa oo kale waa silsiladii buuraha ahaa oo kaleeto adigu xijaaz iyo cid walba oo dhulkaa degta ayaa maadantadeeta camal siiya sida ay laysa u camal samayso oo waa maxay laysa maxay camal samayn jirtay tarfacu lisma wa tansabu alkhabar leanna maxay ahayd kaana walaalaheed bay ahayd ayib qur-aanku marka qoladan taheeto luqadooda waa qolada uu ku yimid xijaaz waa qolada uu ku yimid qur-aanku luqadooda uu ku yimid miaaladeyn waa gaari doonaa waxaa kamid ah maa haadaa basharan maa huna ummahaatim in ummahaatum ila allahi waladnahum haddaba maadani xijaaz markii ay camal siinayaan iskama camal siiyaan afar shardi bay ku camal siiyaan laftoodu afartaa shardi haddii laga waayo tamiim bay la yihiin shardiga koobaad maadan tadeeta naafiyada ee ah in waa inayna gadaal kala xidhiidhsanin oon la odhanin ma in ma in zayd waa inaan la odhanin ma in zaydun waa inaan la odhanin haddii in an hadda ma aha maftuuxo ah laakiin waa intii maksuurada ahayd oo weliba zaa'ida ah gadaal waa inayna kala xidhiidhsanin hadday la xidhiidhsato camalkeedii wuu burayaa ma shaqayn shardiga labaad maadu waa naafiya baynu nidhi soo aha nafyigeedu waa inuu baaqi ahaado oo nafyigeedii aan la burinin oo weliba ilaa aan lagu burinin ilaa waa inaan lagu burinin maxay nafyigeedii haddii nafyigeedii la buriyo ma camal samaynayso sababtayn u camal samaynaynin waa maxay waxay shabahaysay layse laysana naafiyahayd soo maahayn waxbay anfin jirtay haddaba maadu naafiye ahayd haddii nafyi kale laga daba keeno muxuu isu bedelahayaa nafyigii ihbaat buu isu bedelayaa marka waxaa yaraanaysa markaa tashbiihii ay shabahaysay liisa ee sababta loo camalsiiyey ah baa yaraanhaya oo booska ka baxaya ma shaqaynaysa markaasna ma shaqaynayso ayib shardiga saddexaad ee ay leedahay maadantadeeta lafdeeda waa inaan maa kaleeta laga daba keenin oo lagu adkaynin maadan lafteeda maa kale oo lamid ah waa inaan laga daba keenin oo lagu sii adkaynin sidii oo kaleeto haddana maadu naafiyay ahayd tu damba haddii laga daba keena nafigii waxay u bedeleysaa ihbaat bay u bedeleysaa mutafaqna hadalkaa culimadu kuma ah rag baa camal siiya lianna waxay yidhaahdeen taa hore baa camal samaynaysa labada maamaada horeba camal samaynaysa maadan dambena taasay adkaynaysaa oy tawkiid u noqonaysaa rag baasaa qaba laakiin maadaama ay daciif ahayd ma camal samaynayso shardiga afraad ila waxaanu nidhi laysa shabahaysaa mar haddii laysa shabahdana waxay qaadanaysaa ismi iyo khabar soo maaha khabarkeedu waa inuusan kasoo hormarin ismiga layse markaynu soo marinay baabkeedii baabukaniya walaalaheed waxaynu soo marnay inay jaa-is uu ahaa khabarku inu xagga hore soo marin oo saddex qaybood uqaybinay waajib iyo jaa-is iyo muxuu ahaayey iyo mamnuuc wakaan saddexdaa usoo qaybinay khabarku walow daraf ha ahaada walow jaara majruurba ha ahaada maadan khabarkeedu waa inuusan kasoo hormarin hadduu kasoo hormaro camalkeedu waa buraya afartaa shardi markii la helo bay xijaaziyiin maadantadeeta camal siinhayaan oo ay camal samaynaysaa camala laysa maxaa ku hadhay marka laqmadii bes wama alatii tanfiika laysa naasiba fi qowli sukaani اlxijaazi qaatiba wamaa ma alatii maadaasoo tanfii nafinhaysa ka layse layse oo kale weeye maxay kula mid tahay laysa camalka iyo nafyiga laysadii annaasibati ee nasbinhaysay maxay nasbinhaysay khabarka fii qowli sukaani alxijaazi xijaaz kuwa dega hadalkooda bayna kula mid tahay qaatibatan xaal ay yihiin dhammaantood wuxuu yidhi haddaba maada nafyidaayi ee lalatii linafyi ljinsi ah laysay la mid tahay xagga camalka iyo xagga nafyiga waxaa kaloo layse ka shabahdaa layse jaamid bay ahayd soo ma ahayn layse mudaaric iyo amar iyo waxba kama imaan jirin soo ma maana waa sidii oo kaleeto waxba kale iyada kama yimid waa ma waa ma un ma maadi iyo mudaarici wax ka imaanaya weligaan dhaha saari maysid waa jaamid iyaduna leanna waa xaraf de xarfma tasarufa ah asalkiisaba ayib haddaba dadka xijaas dega dhammaantood baana saa u camal siiya dhammaantood dadka xijaaz dega dhammaantood iyo cid walba oo ku waafaqda oo la dega oo deris la ah oo iyaga macnaha wax ka bartay oo iyaga ka dabqaata xijaaz bay iyaguna ay ay raacayaan dhammaantood waa maka iyo madiina iyo daa'if iyo inta magaalooyinkooda kulkii la isu geeyo kulli waxaa la isku dhahaa xijaaz baa la isku dhahaa fa qowluhum hadalkooda ay yidhaahdeen ayo reer xijaaz maa caamirun caamir ma ahaanin muwaafiqan midna waafaqsan innaga muwaafiqan lanaaba meesha ku jirta ka qowlihim hadalkoodu lamid yahay dadka kaleba ay dhaheen laysa saciidun saciid ma ahaanin saadiqan mid run sheegay saaxiibtinimadu ninka saciid la yidhahda inoo sheegayo runka ma ah dhabka ma ah musanifku wuxuu ku yidhi haddaba hadalka ay yidhaahdeen reer xijaaz xijaaz baa laga hadlayay maada soo maha ay yidhaahdeen maa caamirun muwaafiqan maadu waa naafiya waxayna shabahaysaa laysa tacmalu camala laysa tashbiihan bilaysa tarfacu اlisma wa tansalu اlkhabr caamirun waa maxay waa ismu ma muwaafiqanna waa maxay waa khabaru ma ayib hadalkaasi wuxuu la mid yahay xagga nafyiga iyo xagga icraabka wuxuu kula mid yahay dadka kalaba ee cid waliba say u tidhaahdo laysa saciidun saadiqan illa cid waliba maxaa la isku waafaqsan yahay laysa saciidun saadiqan lana laysa tacmalu camala muxuu ahay kaana laysa saciidun ka qawlihim hadalkoodao kale lamid yihiin dadku ay yidhaahdeen laysa saciidun saciid maaha nin saadiqan mid run sheegaya haddaba laysa waa naaqisa oo waa maxay waa ficil maadi oo naaqisa tacmalu camala kaanat tarfacu lisma watansabu khabar saciidun waa ismu laysa saadiqanna waa maxay waa khabaru laysa marka waa isku mid oo waxba kuma kala duwano kolka saa lagu ley waxba kuma kala duwano jumhuurta ma aha ee waa cinda alxijaaziyiin laakiin tamiim maba asalkeeda waxay ka soo qaadaan fa ka-anama hadalku isagoo uusan icraabnaynba uusan macnaha maaba ayna ku jirin ayay kasoo qaadaan sideeda iyadu ku afragooyaan ayib waa dhib yaryahay sooma hadalkaas laba hadal baan doonaya hadalka inaan ka dabageyno waxaynu nidhi ma waxay samaysaa tacmalu camala laysa samaynaan odhan marka waxay qaadatay ismi iyo khabar soomaa khabarka maa waxaa badan inay gasho ba oo baa lagu jiro sidii laysaba khabarkeeda loogu jeri jiray ba loogu jeri jiray alaysa allahu bikaafin cabdahu soomayna ahayn sidii oo kale weeyaan iyadana way badan tahay khabarkeeda in lagu jaro maxay xaraf jaar oo zaa'ida in lagu jaro way badan tahay hadalkaala ka dabageena oo waa maxaysnaa waxaynu nidhi waxay qaadanaysaa ism iyo khabar soo maaha matalan kolkaynu nidhi hadda maa caamirun muwaafiqan baynu nidhi wa saciidun saciidna ma waafaqsano khabarkeediibaa waxaynu kusoo cadafnay ismi kale khabarkuna muxuu ahaa mansuub mansuub soo ma ahayn ismigu lal marfuuc waa khabarkeeduna muxuu ahaa mansuub haddaba ismi kolka ismi kale lagu cadfo muxuu ka dhexli jiray xukunka inuu la wadaago soo maaha walmactuufa cala lmansuubi mansuub soo maahayn khabarkeeduu wuu khilaafsan yahay oo ismiga khabarka maa lagu soo cadfo lama nasbin karo bal waa la godayaa bal waa la godahayaa maxaa dhacay waxaa loo godahayaa waa khabar mubtadihiisu xadfan yahay waa khabar mubtadihiisu xadfan yahay baa laga dhigahayaa laga dhigayaa maadaama ay naaqis ahayd kolkii horeba ay naaqis ahayd oo daciif ahayd awood ooma yeelanhayso inay jiidato xukun kaleeto inay jiidato awood ooma yeelanhayso marka khabar haddaad weligaa haddaad ismi kale kusoo cadabto khabarkeeda ha ku lugu-in hamoodin marfuucin uu yahay balinuu eh, mansuub yahay bal eh waa marfuuc waxaad odhanaysaa markaa maa caamirun muwaafiqan wa saciidun ay maa muwaafiqun baad odhanaysaa saciidun saciid ma waafaqsano lama waafaqsano waa mubtade waa khabar beenuri mubtadiisu xadfaya intaasuu ka hadlahayaa waa hadal aad iyo aad u gaaban weeyaan wamaa maada alatii taasoo tanfii nafyinhaysa kalayso oo kale weeye laysada naasibata nasbinhaysa fii qawli sukaani lxijaazi xijaaz kuwa dega qowlkooda qaatibatan dhammaantood fa qowlahum hadalkooda ay yidhaahdeen ayo ree xijaaz ma caamirun caamir ma ahan muwaafiqan midna waafaqsan xagga ra'yiga ka qowlihim hadalkoodu lamid yahay iyag dadka kaleba ay dhaheen laysa saciidun saciid ma ahanin saadiqan mid sheegahaya baabu nidaa'i nidaha baabkii lagaga hadlayay haadaa maxaluhu nidaha luqada waxaa lagu dhahdaa un dhawaaq ayaa lagu dhahdaa isilaaxana waxaa lagu dhahdaa waa dalabul iqbaal waa qofkii oo doonto in uu kusoo waafaqo ama uu kula hadlo ama uu kuu kaco niduhu af soomaali waa dhawaaq laakiin waxa laga hadlayo fiiri kolkii nido la yidhaahdo saddex baa meesha taagan kii dhawaaqayay iyo wixii lagu dhawaaqayay iyo wixii loo dhawaaqahayay meeshan hadda waxa laga hadlaya waa labo oo waa maxay waa waxa wax loogu dhawaaqo iyo ka loo dhawaaqayo xukunka la siinhayo asalkaba waxaad ogaataan munaaduhu mafcuuladu ka mid yahay waa mafaacisha caamilkooda wujuubka loo xadfo sideedda sideeda macmuul sideed macmuul oo caamilkii ku camal camalfalay waajib ay tahay in la xadfo munaadi ku jiraa haddaba saa darteed kolkaad qof u dhawaaqayso waa qofkaasi waa mafcuul caamilkii ku camal camalfalayeyna wuu xadfan yahay wuu xadfan yahay oo waa maxay yaa zaydu markaad leedahay aqbil yaa zaydu bay lamid tahay aqbil yaa zayd ama unaadii zaydan zayd baan u dhawaaqahayaa af soomaali marka wax wax loogu dhawaaqay waa waryaa waryaa oo kaleeto weeyaan carabigu waa kan hada isaga laga hadlaya weeyaan ayib haddaba munaadaxani loo dhawaaqahayo waxa wax loogu dhawaaqo waa sideed xaraf waa sideed xaraf musanifku wuxuu keenahayaa afar ilaa shan buu keenahayaa musanifku laakiin waa sideed xaraf waxan wax loogu dhawaaqo macluumaad yar baan marka doonayaa inaan idin siiyo inaan idin siiyo intaynaan bilaabin munaadaha goordhow si aada ula qabsataan aynu sidii haddoo kalen u miaalino munaadahan biictibaari afraadihi afraaddiisa marka la fiiriyo waa shan nooc waxa loo dhawaaqaya marka la fiiriyo waa shan nooc biictibaari xukmihi kolka la fiiriyana waa laba nooc isaga markii la fiiriyo xaqiiqadiisa marka la fiiriyo isaga markii la fiiriyana waa hal nooc xaqiiqadiisa isaga marka la fiiriyo waxaan loo dhawaaqahayo waa hal waa maxay waa madluubku waa qof aad doonayso inuu kusoo qaabilo xaqiiqadiis waa intaas bictibaari afraadi waxa loo dhawaaqaya marka la fiiriyo waa shan nooc mufrad calam ah nakiro maqsuudo ah nakiro hayru maqsuudo ah mudaaf iyo mushabahun bilmudaaf waa shantaa nooc shantii nooc waxaynu hi bictibaari xukmiisaba ina waa laba soo maaha shantaa marka la fiiriyo haddana xukunka shantaa loo dhawaaqay ay qaadan waa labo waa icraab iyo bine laba waa la bineeyaa mufrad calama iyo nakiro maqsuuda ah waa la bineeyaa lamana tanwiiniyo maxaa kuu soo hadhay saddex nakira kayru maqsuuda iyo mudaaf iyo mushabahun bilmudaaf waa la icraabaa iyaga maxaa la icraabaa waxaa la icraabaa wixii baablicraab aynu kusoo maray labadan waxaanu nidhi waa la binaynayaa ama lafdan baa laga binaynayaa ama taqdiiran baa laga binaynhayaa saddexdanna waxaynu nidhi waa la icraabahayaa ama lafdan baa laga icraabayaa ama taqdiiran baa laga icraabahayaa munaadaha dhan ee lagu sheegay axkaamtiisa waa intaa intaa haddaad xifdida bas weeye intaasaa musanifku wuxuu kusii dardari doonaa xoogaa yar ayuu kusii dardari doonaa ayib taasuu marka musanifku uu ka hadlahayaa wuxuu yidhi marka wanaadi man tadcuu biiya aw biya aw hamzatin aw ay wain shita hayaa wasib wanawin in tunaadi nakira ka qowlihim ya naahiman daci shara wain yakun macrifatan mushtahira falaa tunawinhu waduma aakhirah تquل yا سعد أyا سعيid ومثlه yا أyهa العميid وتنصب المضاaف في النداء kaqwlهم ya saaxiب الrdاء ya saaxiب الرداء wanaadi u dhawaaq waxaad ugu dhawaaqdaa man qofka tadcuu aada u dhawaaqayso biiyaa ugu dhawaaq biyaa baan leenahay cafwan biyaa yaa ugu dhawaaq yaa zaydu yaa rajulu aw biayaa oogu dhawaaqa oo waxaad tidhaahdaa ayaa zaydu aw hamzatin hamze ugu dhawaaqo waxaad tidhaahdaa azaydu halkaa waxaa kaloo kuugu banaan musanif ma sheegine azaydu aw amase ay ugu dhawaaq kulli waxa kugu jira ow naadi waxaad ugu dhawaaqdaa ay ugu dhawaaq waxaa kaloo kugu jira meesha ay zaydu wain shi'ta haddaad doontana haya ugu dhawaaqa haya zaydu haya zaydu haya tacaal ma aha hayaa zaydu wuxuu ku uhi musanifku marka wuxuu ka hadlay kow wixii wax loogu dhawaaqayay wuxuu ku uhi marka markaad doonayso in aad dhawaaqdo oo qofka aad doonaysa aad u dhawaaqdo yaa ugu dhawaaq wuu usoo hormariyey wuxuu ugu soo hormariyey yaa wa umu lbaab ungl baab weeye yaa qofka dhow iyo qofka fog labadaba waa loogu dhawaaqaa nido walbana way gashaa kulli soo shan ma ahan hadda wixii loo dhawaaqayay shantaba way gashaa weliba waxaa kalay gaar u tahay oo loogu dhawaaqaa ilaahay subxaana wa tacaala allahu ma odhan kartid allah adou dhawaaqaya haya allah ma odhan kartid adoo dhawaaqaya maxaad odhanaysaa yaa allah waad odhanaysaa ismiga ilaahi subxaana wa tacaala keligeed unbaa loogu dhawaaqi karaa ee wax kaleeto looguma dhawaaqi karo haddaad baryootamayso xuruuftanka toddobada xaraf ee kale midna kuma baryootami kartid lakin waxaad ku baryootamaysaa waa ayo ya zayd ya rajul ya ayuha nnaas ya ayuha nnaas altafuni iyo dhimriya baad odhanaysaa ayib ka dhow waa loogu dhawaaqaa ka fogna waa loogu dhawaaqaa ka kula jooga waa loogu dhawaaqaa kaan kula joogin ee kaa fogna waa loogu dhawaaqaa waa ummulbaab marka yaa zaydu yaa rajulu ayaad leedahay ayib waxaa kaleetood ugu dhawaaqdaa buu ku yihi aw amase biayaa ugu dhawaaq oo ayaa zaydu dheh aw bihamzatin ugu dhawaaqo azaydu dheh wa in shi'ta haddaad doontana buu ku yihi hayaa ugu dhawaaq hayaa haya ugu dhawaaq hayadani hamzadii unbaa ha loo bedelay bacd culamaana waxay qabtaan looma bedelin eh waa asalkeedaa sidan ahaa sidan ahaa xuruuftii lagu dhawaaqayay kolkuu ka hadlay biictibaari afraadihi waa khamsatun samayn oo shan weeye shantiiba hadda ka hadlaya marka oo waa maxay waa xukunkii la siin lahaa wansib nasbi buu ihi wanawin tanwiini in tunaadii haddaad u dhawaaqayso an nakira nakira haddaad u dhawaaqayso nakiradani waa maxay waa nakira hayru maqsuuda ah waa waajib odow ku shabahaya mafcuulu bihi tanwiini wuxuu ku yihi musanifku isagoo kaa ka hadlahaya wuxuu yidhi wansib nasbi oo wanawin tanwiini in tunaadii haddaad u dhawaaqayso annakirata nakiro haddaad u dhawaaqayso nakiradu waa maxbeen nunihi waa nakira hayru maqsuuda ah ka qowlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen yaa nahiman kan mamanow hamuum gorayada lahow hunguriga weynow daci waxaad ka tagtaa asharax shar ma aha kani hadda asharax mamanida ka tag hunguri weynanka iska daa taquulu waxaad odhanaysaa ayaan u kaadi horta kadgo musanifku wuxuu ku uhi isagoo ka hadlaya kaas nakira hayru maqsuuda ah haddii waxaan aada u dhawaaqaysa ay tahay nakira hayru maqsuuda ah hor matalan mujtamac baad la hadlaysaa mujtamacaasoo dhan inaad u wada dhawaaqda ma rabtid mid kamida inaad u dhawaaqdaad rabtaa laakiin midkaasi adiga kuma calaamaysno midkaasi adiga kuma calaamaysno waxaa lamida matal nini dhoolaba ceel ku dhacay markaasuu hadalkaagii maqlay hadal buu maqlay markaasaa wuxuu yidhi war hooy nino war ceelka iga saar war ceelka iga saar nin ujeeda ma jiro waa indhool yaa rajulan khud biyadii yaa rajulan akithnii ii gargaar dadkao dhan inay u yimaadaan ma raba lakin muxuu rabaa hal kamida afraada ayuu rabaa marka fardigu waa nakiro oo dadkaasuu ka mid yahay hal qof gaar uma socdo lakin afraada mid kamida buu ku socdaa lakin midkaas uma waa nakiro waana gayru maqsuuda maqsuudana waxay kaga bedelaan doontaa un mujtamaca mid kamida bula hadlahaya bula hadlahayaa ayib haddaba waxaad u dhawaaqaysaa hadduu nakirada yahay hayru maqsuudadaa laba shay baad isugu daraysaa labada shay aad isugu daraysa waa maxay labada shay isugu daraysa kow waad nasbinaysaa waana tanwiininhaysaa waad nasbinhaysaa waana tanwiininhaysaa mithaalkiisi waa maxay yaa nahiman midkan kakan kakan af soomaaliga waxaa la yidhahdaa qofkani wuu maman yahay iyo wuu kakan yahay iyo hamoongorayuu leeyahay qof waxaa jira aan waxba sugi karin aad u kakan ad adag maxaa la dhaha af soomaali ma <laughs> waxbaad aad ugu adag tahay oo lagaa kari la wax kastaba ha ahaado wax un baad adigu ku ordaysaa oo lagaa lagaa joojin kari la-yahay macangegna wuu mm, soo geli karaa lanna macaanka guuxu maaga lagama qaban karo qofka fudaydka badan xataa soo geli karaa wuxuu damca isla markiiba doonayay inuu hore u kala tuuro yaa nahiman kan hamamgoryada lahu daci sharah hamamgoryada iska taga asharah shar ma aha wa hamamgorayo waa mamanida waad la hadlaysa waxaa tidhi uun warhooy ninka hamamgoryada lahu tartiibso hal nin ahoo gaar aad ula hadlaysa ma jiro waa nakira kayri maqsuuda ah laakiin waxaad la hadlaysaa nin walba oo hunguri weynow hunguri weynanka iska jooji maad leedahay yaa nahiman yaa nahiman waxaa kaleeto ya sidaan hadda soo sheegayna adu markaad la hadlaysa nakira hayru maqsuuda ah waana nasbinaysaa waana tanwiininhaysaa yaa rajulan khud biyadi wanina dhoolaa ku yidhi halkaan kee gudubna waa hal xukun wain yakun haduu yahay munaadaha loo dhawaaqayo macrifatan macrifa haduu yahay oo mushtahiratan shuhrowday falaa tunawinhu ha tanwiinin wadunba god aakhiro akhirkiisana god musanifku wuxuu ku yidhi halkan wuxuu kaga hadlayaa xukunkii labaad oo waa maxay haddii kaadu dhawaaqayso uu macrifo yahay macrifada maxaa soo gelaya waa mufradkii caalamka ahaa iyo nakiradii maqsuudada ahayd baa soo gelaysa liannahaa nakirada markii loo qasda qasadka waxay ka kasbanaysaa macrifa ilan macrifada wax gaara ah bu aha soo maa mujtamacaan la hadlaysa lakin nin gaara baad kala hadashay bacdamaa uu nakiro ahaa ayaa qasadka loo qasday baa waxay ka kasbatay quwatu tacriif labadaasaa soo gelaya marka haddii waxaanaad u dhawaaqayso uu yahay mufradkii calamka ahaa iyo nakira maqsuuda ah wuxuu ku uri horta ha abadan tanwiinta waad ka jaraysaa aakhirkiisana waad godaysaa ya rajulu khud biyadii ya rajulu khud biyadii yaa zaydu tacaal yaa zaydu irxamnii waad odhanaysaa yaa zaydu waa mufradkii caalamka ahaa nakiradii ayr maqsuudadaheedna waa maxay ya rajulu su-aal ba meeshan ku jirta waxaanu nidhi mufradka caalamka ah baabu nido kolkii la joogo mufrad maxaa la yidhaahdaa nido kolka la jooga baabu nida iyo baabu laa marka la joogo waxaa mufrad loo yaqaanaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biاljumla ama maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf ayib maxaa soo gelaya marka mufradkii waa soo gelayaa baabl eh, kolkayn u joognayso garan maysaan baabulicraab mufradkii soo gelayaa oo maanta waa mufrad tasniyadiina waa mufrad jamcu dakar saalim waa mufrad jamcu taksiir waa mufrad jamcuna saalim wa taksiir eh, muxuu ahay waa mufrad kulli waa mufrad haddaba wuxuu kuri u fiirso wuxuu ku yidhi mana tanwiinin haysid waanad godaysaa waxaan lagu godahayo baabulicraab dib ugu laabo mar muxuu ahaa kolkuu mucrabka ahaa hadda waa mebni waa la banaynhayaa markuu mucrabka ahaa maxaa lagu samayn jiray ism hadduu yahay waa la godi jiray soo maaha lagu lagu rafcin jiray waxaa soo gelaya godaalka damadiibaa soo gelaysa iyo wixii naa'ib ka ahaa aliftiibaa soo gelaysa wowgiibaa soo gelahaya soo ma jeedaan wixii o dhan baa meeshan taeta soo gelahaya ayib mithaalkiisu waa maxay taquulu waxaad odhanaysaa buuri yaa sacdu sacadow ayaa saciidu saciidow wamilu waxaa lamid a yaa ayuha alcamiidu warhooy midkan mas-uulka oho camiidko hogaamiyaho musanifku wuxuu ku yidhi mithaalkii waxaa ka mid a yaa sacdu yaa sacdu ayaa saciidu waa maxay waa mufrad calama yaa sacdu yaa saciidu nakiradii maqsuudadahaydna wuxuu ku yihi yaa ayuhal camiidu nin walba oo hogaamiyahu camiid waa bimacnaa zaciim oo kaleeto cumda waa asal odayga duqa duqa magaalada maxaa la yidhahdaa cumda waa camiid tir wey leannu saldhig wuxuu yahay magaalada u yahay ayib halkaana muxuu ku sheegay musanifku labadaa bayd muxuu ku sheegay ismigii muxuu ahaay munaadihii mufradka caalamka ahaa iyo nakiradii hayr maqsuudadahay maxaa kuu hadhay mudaafkii iyo mushabahun bilmudaaf mushabahun bilmudaaf uu iskaga tegay xukunkan unbay iyaguna la wadaagaan oo laakiin waa la fadxinayaa iyaga wa tansibu lmudaafa mudaafka waad nasbinhaysaa fi nidaai nidaha dhexdiisa ka qawlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen yaa saaxiba aridaa'i go-a midka u saaxiibka aho musanifku wuxuu ku yidhi hadduu waxaan aada u dhawaaqaysa yahay mudaaf mudaaf maxaa la dhahaa wama اtasala bihi shayءu yutimu macnaahu waa shay kasta ou la xidhiidhay wax macnihiisa dhammaystirahaya waa mudaaf ayib aad buu kan ugu badan yahay sharciga islaamka mithaalkeen mudaafku aad buu u badan yahay cabdullaahi baad hadda u dhawaaqaysaa cabdullahi waa mudaaf waa cabdi iyo allah maxaad odhanaysa markaad u dhawaaqayso yaa cabd allah yaa rasuul allah suufiyidu markay digrin ya rasul odhan waxay sheegi jireen mid suufiya oo digrinhayo de show luqadda aan aqoonin oo leh yaa rasuulu llahi yaa rasuul cayniyadii ala yaa rasuul allahi qalbi mutayamun buu yihi ninkii la odhan jiray cabdiraxmaan azaylaci kulkudajinaya cayniyada ala yaa rasuul allah isagu wuxuu ahaa luqada wuxuu ahaa mutqin mualif muba de ku waa ka dejiyaba muxuu ahaaye eh, kitaabka n sarfiga xadiiqada ayaa show mid baa intuu soo soo yarbowsaday baa wuxuu yihi ala yaa rasuulullahi qalbii mutayami buui marka mid baa maqlay isagoo way ku digrinayaan ala yaa rasuulullahi marka wuxuu yihi warhooy <laughs> war rasuulku ma godno buui <laughs> war rasuulku ma godno suufi mogta waxaa laga raacay nabi baa laay hayaa nabi baa lanusqaaminaya markaasuu yihi waa runta wuu toosan yahay rasuulku ma godno markaas meesha kasii watay ala yaa rasuulullahi <laughs> wuxuu u qaatay inuu ka wado rasuulkeenni meelle kama godgodnayna wuu toosnaa ninkan muxuu war lafdigani ma godno marka haddiiba aad idaafaynhayso haddaad idaafaynayso yabna fulani baad u dhawaaqaysaa ina hebel oo kale haddaad leedahay yabna fulaan yabna cumar weligaa waad kordhigaysaa waad dhigaysaa ayib waxaa lamid a ah, wuxuu ku yihi yaa saaxiba daar geel baad kusoo baxday yaa saaxiba alibili yaa saaxiba alfuluusi yaa saaxiba almaayi yaa saaxiba alkitab qur-aanka bal fiiriya yaa ahla lkitaabi yaa ahla alkitaabi laa taglu fi diinikum tacaalow ya ahla alkitaabi ayib ya rasuula allah ayib ya bna cumar ya bna cabaas maalintii cumar iyo isqabsadeen cabdullahi bin casim wuxuu ihi maa laka ya bna cabaas ha laka ya bna cabaas ayib wuxuu ku yidhi watansibu lmudaafa mudaafkana waad nasbinaysaa fi nidaa'i dhawaaqa dhexdiisa ka qowlihim hadalkooda ay idhaahdeen yaa saaxiba ridaa'i go-aka u saaxiibkao ridaa waa go maxaa kuu hadhay uusa musanifku ka tegay mushabahun bilmudaaf kan unbuu isagana la yahay kan unbuu la yahay laakiin waa la tanwiininhayaa isaga yaa taalican jabala yaa xasanan wajhuhu maxaynu nidhi mushabahun bilmudaaf waa la nasbinaya laakin isaga waa la tanwiinhayaa ayib intaa kaana aan kaga gudubno shantii afraaddiisin aan ka soo baxnay soo maaha maxaa kuu hadhay waxaa kuu hadhay hadda so hadalku iskuma tootoosnaynoo so ma qurux badno waa la jajabinaya marka hadda <laughs> wa jaa-izun waxaa banaan cinda dawi lafhaami fahamka kuwa oo saaxiibka agtooda nuxaada ragga luqada yaqaane ee khatarta ku agtooda waxa ku banaan qawluka hadalkaaga aa tidhi yaa ulaama yaa ghulaami aa tidhi waxa ku banaan yaa ghulaami waa ku banaan yaa ghulaami waxaa ku banaan yaa ghulaami ma intaa besa lix wajawazuu waxaa kalooy baneeyeen fadxata haadi lyaai ya-dan in la kordhigo oo la yidhaahdo yaa gulaamiya ayib walwaqfa waqfibay baneeyeen bacda fadxihaa intii la kor dhigay dabadeed bil i ha loogu istaago ha-u sagta oo la yidhaahdo yaa ghulaamiyah la yidhaahdo walhaa-u hadaba ha-dii fi lwaqfi kaa-inun xaal ay ahaatay fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa calaa ghulaamiya ghulaamiya ha-diisu kalhaa-i bay la mid tahay fil waqfi waqfiga dhexdiisa xaal ay ahaatay loogu istaagayo calaa sultaaniyah loogu istaagahayo wa qaala qowmun qolo kalen waxayba yidhaahdeen fiihi kaa dhexdiisa waxay yidhaahdeen yaa ghulaamaa bay yidhaahdeen yaa ghulaamaa kamaa talow siday u aqriyeenba yaa xasrataa calaa maa faratu yaa xasrataa say u yidhaahdeen waa qanadhab sooma hadalkani <laughs> hadalku waa dhib yar yahay laakiin inaad hadalka fahanto unbaa qurux badan halkan waxaa lagaga hadlayaa soo munaadihii maynaan soo qaadanin gebigiisuuba in uu shan yahay un bas mufrad calama nakira maqsuudaa nakira hayr maqsuuda ah iyo mudaaf iyo mushabahun bilmudaaf soo maynaan soo qaadanin ismigii munaadaha ee loo dhawaaqayay haddii loo idaafeeyo yaau lmutakalim haddii loo idaafeeyo ismigii munaadaha loo dhawaaqaya haddii loo idaafeeyo yaa lmutakalim waxaa ku bannaan ya-diisaas ismiga aakhirkiisa munaadaha loo idaafeeyey waxaa ku bannaan lix xaalaa ku bannaan lix xaalo ayaa ku bannaan lixdaasuu marka ka hadlahayaa musanifku lixdaa bas ah ayuu ka hadlayaa waxaad ogtihiin tihiin kolkaynu soo maraynay icraabka kolkii aynu soo maraynay qaabka wax loo icraabo ismiga yaa-ulmutakalimka macnaha lala xidhiidhiyo maxaa la icraabi jiray mar walba icraabka muxuu ku qadarnaan jiray ku qadarnaan jiray calaa maa qabla yaa lmutakalim soo ma ahayn liana alyaa laa taqbalu ilaa kasrun maa qablaha soo ma ahayn sheekadii maanta dhinaca kalean u bedelaynaa hadalkii noocaa ahaa ila hadii loo idaafeeyey qulaami buu noqonayaa soo ma waxaa kuugu banaan lix luqa kuugu banaan intaa way wuxuu ka hadlay wax adag ma aha wa jaa waxaa banaan buu ri cinda dawil lafhaami fahamka kuwa u saaxiibka ah waxaa ku banaan qawluka hadalkaaga aad tidhi yaa ulaami aad tidhi yaa ghulaamii baa ku banaan hadalku waxay ahayd inuu soo kala hormariyo o yidhaahdo yaa ghulaamii waxaa ku banaan yaa ulaami baa ku banaan leanna ya kolka loo idaafaya muxuu noqonayaa ghulaamiy haddaba wuxuu ku leeyahay ismigii ghulaamiy ahaa ghulaamiy wiilkaygii haddii yaa ulmutakalim aad u idaafayso ood u dhawaaqda baan leenahay haddaad u dhawaaqdo lix xaalaa kuugu bannaan tii markii hore iyo shan kaleeto inaad tidhaahdo ghulaamiy iyo inaad tidhaahdo oo la yidhahdo markaa yaa ghulaamiy iyo in la yidhaahdo yaa gulaami labada beydkaas ku sheegay wajawazuu waxaa kaloo baneeyeen fadxata haadilyaa-i ya-dan in la fadxiyo iyo walwaqfa istaag oo bacda fadxihaa fadxaheeda dabadeedna bilhaa ha loogu istaago war saddexaad may ku baneeyeen oo waa maxay ya-dii reebanayd lafteedii in la kordhigo kolkii la kordhigo marka laba ka ka suuroobi karta hadalka inaad wasliso iyo inaad waqfiso fii xaalat lwasli kolkay tahay hadal kama jiro sideedii bay ahaanaysaa laakiin fii xaalati lwaqfi waxaa usii dheer in ya adiina la fadxiyo ilan waad ku istaagaysaae haa u sagtana laga daba keeno ha saakina ah oo haa u sagta loo yaqaano waa maxay waa haadii istaaga qur-aankana shaatibiga ayaa tirin jiray waxaan rajaynayaa ma sideetan iyo dhowr bayd mise boqol iyo sideetan dhowr bayd ayhab waxaan rajaynaya sideetan iyo dhowr ahayd bay kaga jirtaa qur-aankaadaasi oo maxay noqonaysaa markaa qulkiyada la fadxiyo yaa ghulaamiy soo ma ahayn maxay noqon yaa ghulaamiya haddii saa hadalku uu yahay oo hadalku uu mutasil yahay yaa ghulaamiya aqbil isoo qaabil yaa ghulaamiya raxam waad odhanaysaa markaa laakiin haddii aad waqfinaysood ku istaagaysa waxaa usii dheer ha usagta aad ugu istaagaysa maxaad odhanaysaa marka yaa ghulaamiya bay noqonaysaa marka maxaynu haynaa yaa ghulaami yaa ghulaami yaa ghulaamiya yaa ghulaamiyah waa isku midun hadda hadalkaasi ya iyo yah ee waa fi xaalati alwasli iyo fi xaalati alwaqfi wasliga markay waxba kama daba lakin fi xaalati alwaqfi waxaa ka daba imaanaya ha usagta ayaa laga daba keenahaya walhaau haadi fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa xaal ay ahaatay calaa ghulaamiya ghulaamiye korkiisa hadalku wuxuu ku qurux badnaa wa haa-u ghulaamiya waa intaa wuxuu musanifku doonayo ha-daa ku jirta ghulaamiya kal i ha oo kalebay la mid tahay kalaa hadda waa khabar fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa loogu istaago calaa sultaaniya sultaaniya lagu istaago musanifku wuxuu ku yihi ha lagu istaagayo oo munaadaha fii xaalati alwaqfi loogu istaagayo waxay la mid tahay haa usagtada sagtada suuratulxaaqa ku jirta sultaaniya oo iyadoon munaado ahayn loogu istaagaya maxay waqfiga loogu istaagayo ayaddaa maxay ahayd macnaheedu wama man uutiya kitaabi bishimaalihi fayaqulu yaa laytanii lam uutiya kitaabiya walam adri maa xisaab yaa laytahaa kaanat alqaadiya maa agnaa canii maaliya halaka canii sultaaniya ma munaado loo dhawaaqayaba may ha'da ha-usagtada ahee suldaaniya ku jirta bay la mid tahay ha'dani fii xaalat alwaqfi waa intaa musanifku wuxuu ka hadlahayo ayib walhaa-u ha'dii fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa xaal ay ku sugan tahay calaa hulaamiyaha hulaamiye lagu istaago kalhaa ha oo kalebay lamid tahay fi lwaqfi istaaga dhexdiisa calaa suldaaniyah lagu istaagahayo wa qaala qawmun qolow kale waxay yidhaahdeen afar beenahayn soo maahayn fiihi hadalka dhexdiisa waxay yidhaahdeen yaa ghulaamaa yaa ghulaamaa bay yidhahen kuwa waraaba kasii darayba kamaa taluu saaad aqriyayso aduu aqriyayso yaa xasrataa calaa ma fard ayadda qur'aanka ahayd maxay da yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbi illaah qolo kalebaa waxayba yidhaahdeen soo ghulaami ma ahayn luqat lcarab waxaan weligii lagu arag waxaan fii xaalati fii hadihi lmas'ala aan ka ahayn oo waa maxay kasradii in fatxa loo bedelo ya-diina alif loo bedelo hore waxaynu isla naqinay alifi ma aqbasho fadxa ka horeysa waxaan ahayn ya-na ma aqbasho kasre ka horeysa waxaan ahayn hadalkan marka haddii hadda yaa ghulaami loo dhawaaqo waxaad ku qasban tahay luqo kalaa kugu bannaan oo ah in aad alif u bedesho hadda meesha waxa ugu dambeeya maxay ahayd ya-dii marka maxaa loo bedelahayaa alif baa loo bedelaya si marka loo bedelo ya iyo alif shaqo iskuma laha alif iyo hoos dhigna shaqo iskuma laha fadxadii ghulaamo saarayd ayaa fadxadaa kow waxaa loo bedelayaa kasraa loo bedelayaa si ay ugu noqoto munaasab ugu noqoto maxay ya-da sarfigan ku gaari doonaa insha allahu tacaala haddii ilahay u idhaahdo factadmu jaanisa tilka alcayni muntaqilan isagoo leh oo meeshay odhan jireen fatx fatxa uga gur laa faa'idata fiiha fatxadii maxaynu u bedelay kasra alifkii baynu haddana marka waxaynu u bedelaynaa maxay yaa baynu u bedelaynaa bacdamaa fatxadeedii intaynu u bedelay kasra intu bedel liannaha kasradu alif ma aqbali ah, karto kasrada waxaa ka dhasha maxay haddii la jiido ya baa ka dhalata soo maa oo walaal waxay kasradu la tahay lama aha muxuu ahaaye aha mushkila waxay ka taagan tahay aliftaasi hadda saad u jeedaan waa alif lmutakalim ya lmutakalim soodan maqli jirin aliftii bacda maa la bedelay waxay isu bedeshay alif almutakalim bay isu bedeshay oo magacii almutakalimkay qaadatay aliftan tadeeta ay laa taqbalu ilaa fatxun man qablaha soo ma ahayn haddana aliftani waxay taallaa fii maxali jarin bay taallaa sababtu waa maxay waa mudaafi ilayhi ilan ismi baa ka horreeya soomaha ghulaam oo loo idaafeeyey yadan marka maxay ahayd asalkeedii mudaafi ilayhi mudaafi ilayhigina weligii muxuu ahaa majruur buu ahaa sooma ahayn marka waa weligeed alif jarn maad marka aragtay waa halkan mas'alo marka waxaa meeshan ku kulmay alif jaran oo fii maxali jarin taala lafdiga kama jari waxay taallaa maxay fii maxali nas jarin bay taallaa wa middan labaadee aliftan tadeetaay u fiirsada aliftu way hoos dhigan tahay hadda siad ujeedaan leanna hoos dhigankadeed tahay waa maxay waa xarakadeedii waa xarakadeedii marka waana mutakalim marka laba isku darsatay aan weligeed la arag aliftani waana mutakalim fii maxalli jarrina way taallaa alif mutakalimana horay looma arag iyadoo fii maxalli jarrin taallana weligeed lama arag marka saa darteed waa waa hal xidhaale marka masaladani intaas haddaad meel ku ad xifdido waa adag tahay qofkii fura saa darteed ba nin gobyaaba wuxuu idhi ayaa caaliman laaxad shawaariqu nuurihi cala aljawi xataa daa'a kula janaabihi famaa alifun jaءa damiira takallumin wamajruuratan fasmax biraddi jawaabihi buu ihi wuxuu ihi waxaan la hadlayaa ninka caalimka ah ee mashriq iyo maqrib laga wada yaqaana buu ihi sida qoraxdoo kale u iftiimahaya le ninku markuu caalim u yahay dadkao dhan ba baranaya soo maa caalim waxaa loo yihi caalam weeye bimacnaa waa la yaqaanaa isaguna waa macluum oo waxbuu og yahay waxbuu og yahay wuxuu ihi maxay tahay buu ihi famaa alifu jaa damiira takalumin bal waxaad ii sheegtay waa alxidhaa leh waa luqsi waxaad ii sheegtay bu ihi alifta damiir mutakalimka ah weliga alifta damiir mutakalim maa la maqlay may way jirtaa bu ihi sheeg wamajruuratan bu ihi haddana welibana way jaran tahay bu ihi aliftu aliftan xagge lagu arkay adduunka fasmax biradi jawaabihi bu ihi waxaan wuxuu yihi aada ii saamaxdaa inaad masalada iga jawaabto dee kolkuu nini hadal soo tuuro rag kale ilansan jira soo maaha wa fawqa kuli dii cilmin <laughs> caliim wuxuu yidhi marka isaguna ayaa sayida xaaza almakaarima jumlatan walaa zaalat ilalgaazu tasmu bibaabihi ayaa xasrataa bilbaabi jaءat mujiibatan tunaadii ana ma ana mubdin likashfin niqaabihi wuxuu yihi waxaan kuu sheegayaa buu ihi hooy buu ihi ninka sayidka abow ah buu ihi sayidka ohow ee wuxuu ihi wanaagoo dhan koobay ee caalimka ah buu ihi caalimka ah ee cilmiga meeshuu ka gaadhay buu ihi soo tuuraya buu ihi xalxidhaalaha laqsiga soo tuurayo buu ihi <laughs> wuxuu yidhi ee albaabkiisa kasoo tuurayow ayaa xasrataa bilbaabi jaa-ad mujiibatan waxay aliftaasi kaaga timid buui iyadoo ku ajiibtay yaa xasrataa yaa xasrataa wuu goormay bu i laakiin tunaadii bui waa markaad u dhawaaqaysa bui mar kasta xasrata ma aha waa goorma waa markii aad u dhawaaqayso ana mubdin likashfi niqaabihi bui anaa waxaan ahay bui ninka marka albaabka daarka ka rogay bui ee daaha ka rogay ee dadka harusani bu yii <laughs> isaga marka saas uu ka jawaabay marka waxaa xidhaala aliftani waa wax aan weliga luqada la arag weeyaan bimacnaa waa luqzi weeye weligeed waxaan luqada lagu arag weeye marka waa kelmadaha alxidhaalaha ah ayay lafdigaasi wuu ku jiraa ayib intaan aan kaan kaga gudubno ku noqosho kale wa xadfu ya wa xadfu ma ma idin qoran tahay wa xadfu ma kitaabkiinaas ma qorahaya nusqadiina wa xadfu ma yajuuzu ma idin qoran tahay mise wa xadfu ya baa idin qoran waxba kama jira maadaas wa xadfu ya weeye wa xadfu ya yajuuzu fi nnidaai ka qawlihim rabi stajib ducaa'i wain taqul ya haadi ow yaada faxadfu ya mumtanicun ya haada halkan waxaa laga hadlahayaa wuxuu ku idhi aan horta laqmayne waxadfu yaa yaa xadafkeedu yajuusu waa bannaan yahay fi nidaa'i dhawaaqa dhexdiisa ka qowlihim hadalkoodoo kale rabbi stajib ducaa'i rabbi yaa rabbi rabbiga yow istajib ilah waxaad ajiibtaa ducaa'i ducadeeda asalku muxuu ahaa yaa rabbi maxaa la gooyey marka yadii baa la iska gooyey wain taqul haddaad tidhaahda haddaba ukaadi kan baabkani waa waa cilmi kale wuxuu ku uhi musanifku xuruuftii xuruufnidahda waxaan waa sideed ya-da waxaan idhi waa hooyada guriga soo maynaan odhan asalka waxaa jira wax la yidhaahdo alcarabu yatawasacuuna biummi baabi maa laa yatawasacuuna hayraha kaana markaan soo maraynay waxay khaas la ahayd baa jira soo ma garataan ina markaynu soo maraynayna waxay khaas la ahayd baa jira leanna maxaa yeelay umulbaab bay ahayd soo maahayn yaaduna maxaynu yihi waa umulbaab soo maaha haddaba yatawasacuuna ma la yatawasacuuna wixii xuruuftii xuruufu nidaahida la isugu dhawaaqay sideed soo ma ahayn yaa besa kasoo qaada toddobada kale ma banaano in la xadfo maxaa kuusoo hadhay yaa bes yaa kolkaad wax oogu dhawaaqaysa waxaa kuu banaan inaad yaadii iska goyso adoo u goysanhaya maxay ikhtisaar adoo u goysanhaya ikhtisaar adoo u goynaya waxaa jira laba shay oo carabiga inta badan korka aad moodeen isku mid ahayn isku mid yihiin laakiin kala gaar ah waa maxay ikhtisaar iyo iqtisaar waa kala gaar ikhtisaar waa gaabin ikhtisaar waa maxay waa gaabin haddii lagu dhaho shaygan ikhtisaaran baasaa loo sameeyey calaykum salam raxmatullah ikhtisaaran shaygan loo sameeyey lasoo gaabiyey waa shayga daliil ku tusinhaya dartii loo soo gaabiyey daliil ku tusinhaya dartii ayaa loo soo gaabiyey waxaa la idhahdaa maxay ikhtisaar lakiin shaygan haddii la iska soo gaabiyey biduuni daliilin maxaa la dhahaa ikhtisaaro bimacnaa jawr baad samaysay adaa waxaa tahay nin aan aan himad lahaynoo wax baari karin marka wixii baad ka gaabisay waad gaabisay kan intaad koobtay ood baratay baa tidhi intana igaga filan dhuuxaad ka qaadatay waa ikhtisaar laakiin haddii mukhtasar wa lagu waa shaygii aan dhamaystirnayn wey macnaha daliil waa la iska soo lakin daliil kutusinaya meeshan ma yaalo ayib haddaba waxaan yaadan loo goynaya waa maxay waa ikhtisaar sababtu waa maxay dhawaaqa markaa kutusinaya qof aad u dhawaaqaysa waxaa tidhi azayd araago baa tidhi araage ba tidhi maxaa kutusinaya dhawaaqa wuxuu kutusinayaa ninkan inaad isaga u dhawaaqayso taasuu marka ka hadlayaa musanifku wuxuu ku uhi waxaa kuu banaan inaad ya-da iska goyso sida rabi istajib ducaai oo kaleeto rabbi istajib ducaai oo kaleeto yaa rabbi bay ahayd yaa rabbi markaasaa yaadii la iska gooyey qur-aankana ku badan tahay yusufu acrid yusufu acrid can haada yuusuf baa loo dhawaaqayaa asalku muxuu ahaa yaa yuusufu aayadda qur-aanka ahayd tuziq quluubana asalku waa maxay yaa rabbanaa ilahi wuxuu leeyahy sanafruqu lakum ayuha thaqalaani asalku muxuu ahaa yaa ayuha thaqalaani maxaa la iska gooyey marka yaadiiba la iska gooyey marka todobada kale ma ku bannaan mise kuma banaano todobada kale kuma banaano maxaynu nidhi hooyada waxay waasiciyaan waxayna hayrkeed waasiciyaan taasuu ka hadlayaa waxadfu yaa yajuuzu fi nidaa'i ka qawlihim rabbi istajib ducaa'i waxadfu yaa yaa xadafkeedu yajuuzu waa bannaan yahay fi nidaai dhawaaqa dhexdiisa ka qawlihim hadalkooda yahay rabbi istajib ducaa'ii rabbi ya rabbi rabbigayow istajib ducaa'ii ducadeeda ilahu aqbal wa in taqul haddaad tidhaahda hadaba yaa haadihi tani haddaad tidhaahdo ood qof dumar a ah u dhawaaqdo aw yaa daa aad tidhaahda kanow yaa haadaa aadan odhan yaa haadaa ma soo gala meeshan laakiin waa daadii oon ha wadanin ow yaa da aad tidhaahdo ood mufrad mudakara aada ishaarayso faxadfu ya yaa xadafkeedu mumtanicun waa mancuun yahay yaa haadaa kanow adaan kula hadlaya bui maqal halkan wuxuu kaga hadlayaa baabkan waa istithni baytkaa hore maxaa la yidhi yaa way banaan tahay waxa loogu dhawaaqaya in la iska gooye soo ma ahayn marka loo dha waa markuusan kaad u dhawaaqayso ismu ishaare ahayn haddii waxaad u dhawaaqaysa uu ismu ishaare yahay laa yajuuzu ja-daa lama goyn karo hadalkaas wa hadal dhib hadalkaas waa inaad sidaxa ufahantaan taas musaan wain taqul haddaad tidhaahda yaa haadihi tanay yaa haadihi ma odhan kartid dihi ama haadihi tanay leanna wax ku tusiya markaa dhawaaqi meesha ma yaallo ya-dii haddii ilan kii hor dhawaaqa kutusinaya soo maha kan waa ismu ishaar ismu ishaarna kolka horaba icraabku kama daahiri jira lafdigii soo maha wax hadda kutusiyaa ma jiro yaa haadihi yaa haadihi ma odhan kartid uun haadihi aba u dhawaaqaya ma odhan kartid laakin haadihi tan oo kaleeto odhan karta aba ka warramahaya yaadaana waa lamid ya haadaa hadduu hadalku yahay waa la goyn karaa oo waa la odhan karaa haadaa waa la dhihi karaa laakin haddaad haadaadii hadii xarfu tambiiha ahayd ka goyso haadu xarfu tanbih bayd sooma ismu ishaaruhu waa daada ee hadani waa maxay waa xarfu tanbiih haddaad hada ka goyso tidhahdo tha ya tha kanow haddaad tidhaahdo laa yajuuzu inaad inaad ka goyso maxay xarfu nidi waa sidoo kale isagana hadda la garan maayo wuxuu inuu ismu ishaare yahay iyo inuu ismu mawsuul yahay iyo inuu munaada loo dhawaaqayo midna lakala garan maayo taasuu ka hadlaya wain taqul haddaa tidhahda yaa haadihi tanay ow yaa kanow faxadfu yaa yaa xadafkeedu mumtanicun wuu mancoon yahay yaa haadaakanow yaa kanow adaan kula hadlayaa buu ku yidhi sideedda meelood ee mamnuuca ay tahay in la gooyo ayay ka mid tahay baabu tarkiim wallahu subxaana wa tacaala aclam